salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu baabu ladaani adaankiiba u baab yahay coonkii adaanka adaanka waxaan ku sheegnay inuu yahay luqada aliclaamu ogeysiin waxaa marka uu ku yahay sharcigana aliclaamu bialfaadin aliclaamu bidukuuli lwaqti bialfaadin maksuusatin macluuma alfaad maqsuusa oo la garanaa in waktiga inuu soo galay laisu ogeysiiyey xukunkiisii shalan kasoo hadalnay ada dartiga un baan isgelaynaa insha alla insha allahu tacaala waxaa noogu dambeysay marka casharkii hore waxay ahayd xukunkiisa aadaanka salaada fajar ee hore in laga dhigo asalaatu in lagu daro xayi cala alfalaax xayi cala alfalaax markuu yidhaha muadinka asalaatu khayrun min annawm asalaatu khayrun min annawm Eh, inuu taa ku daro muadina aadaanka hore ayaana iskale ayaan dhahnay leana riwaayaat ibulmundir oo werinaayo nasaa oo werinaayo ayaa waxay cadaynaysaa in sidaa ay tahay oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam abu maxduura uu ku yiri idaa hadaad adimaysid eh, aadaanka hore ee salaada subax waxaad tiraahdaa asalaatu khayru min annowm marka aadaanka horea iskale kan dambe ma laha Eh, ah, yani a ah, marka hadii xikmadii loo jideeyey in la milicsadana taas un baa keenaysa sababta waxay tahay qof hurdaayo ayaa asalaatu khayru min annowm la yiraahdaa qofkii marka hurdaayay wakti uu soo kaco uu weyse qaato masaajidka soo aado u baahan yahay haddii aadaanka labaad asalaatu khayru min annowm lagu yiraahdo kii hurdaayay waxaa laga yaabaa inuu salaadi soo gaarin intuu marka istijo iyo ama ama uu ka gelayo ama masjidka uu kasoo aadayo in salaadii laga dukado hortiis leana aadaanka dambe iyo salaada waxba uma dhexeeyaan intii laba ragca laga tukada bisma udhexayso ogtii ayb baabu ladaani adaankiibu u baab yahay can cabdillahi bni zayd bni cabdi rabbihi radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi cabdullahi bni zayd daafa bi waxaa igu wareegay wa ana walxaal ana aniga oo naa'imun hurdo rajulun baa nin baa igu wareegay faqaala waxa uu yihi taquulu waxaad odhanaysaa allahu akbar allahu akbar fadakara aladana buu xusay bitarbiici takbiiri takbiirta iyaday afar tahay bigayri tarjiicin tarjiic la-an waliqaamata iqaamadiibuu xusay ayuu sheegay muraada xaal ay tahay keli keli keli ay tahay iyadoo hal ah ilaa qad qaamat isalaatu ma ahane qaala waxa uu yidhi falamaa asbaxtu markaan waa beriistay ataytu rasuulallahi baan u imid sala allahu alayh ali wasalama faqaala waxauu yidhi inahaa iyadu la ru'yaa xaqin inahaa iyadu laru'ya xaqin xaq ru'yadeed waay xaq riyadiis waay oo yani riyo dhaba ah waa riyo dhab aan ahay ama inahaa iyado laru'yaa riyo weyaan riyadaasu xaqun oo xaq ah riyo xaq oo dhab ah waa riyadan alxadiid akhrajahu axmedu baayaa soo saaray wa abu daawuud oo saxaxahu tirmidiyu wabnu khuseyma ibnu kasiir kitaabkiisa irshaad lfaqihi ilaa macrifati adilati tanbiih wuxuu ku sheegay xadiidka inuu duruq leeyahay oo waxa uu yihi walahu duruqun jayida duruq wanaagsan oo xoog badan buu xadiidka uu leeyahay shaahidna waa sheegay oo min xadiii washaahidun min xadiidi mucaad shaahid oo shaahid oo xadiidka mucaad ahna waa leeyahay ibnu khuseymana xadiidkan waxa uu yihi hada xadiidun saxiixun haabitun min jihati naqli ibnu khuseyma waa saxiix yeele marka isagana oo <clears throat> waxa uu yihi hada xadiidun saxiixun haabitun min jihati naqli sidoo kale waxaa saxiix yeelay alimaam lbukhaari tirmidi kitaabkiisa alcilal sida uu ku sheegay marka xadiidkan xadiis saxaaxa weyaan talkiiskan aada ibnu xajar uu ugu faahfaahiyey ayb xadiidkan marka isagaa dhowr riwaayo ku yimid riwaayada ugu fiican sida sida uu sheegay maxamed ibnu yaxya zuhli waxa ay tahay riwaayada takbiirada afar ka dhigaysa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bitarbiici takbiiri riwaayadaas ayaa ugu saxsan riwaayada takbiiraadka afarka dhigaysana waxaa iska leh imaamka eh, waxaa iska leh eh, ibnu isxaaq ibnu isxaaq ayaa wuxuu ka werinaya maxamed ibnu ibrahim marka riwaayada riwaayaadka gobol waxaa jira xadiidkan eh, takbiiraadka laba un ka dhigaysa bis oo xadiidka cabdullahi bni zayd baan ka hadla xadiidka cabdullahi bni zayd takbiiraadku ay laba yihiin waa soo aroortay allahu akbar allahu akbar iyadoo takbiiraad afar ay yihiinna waa timid afarta ayaana marka xoog badan ah waxaa laga qaadanaa marka iqaamadun inay halhal tahay oo ilaa qad qaamat marka laga reebo waana noo imaan doontaa wazaada axmed axmed wuxuu ku daray fii aakhirihi xadiiska aakhirkiisa qisata qawli bilaalin bilaal qowlkiisa qisadii qisadeedii fii aadaani lfajri aadaanka salaada subax dhexdiisa uu ku yidhi salaatu khayru min annawm bilaal qowlkiisa aadaanka fajar oo ku yiri asalaatu khayru min annowm ayaa ku jirta imaam axmed oo ziyaadiyey oo inuu bilaal aadaanka fajar uu ku yiri asalaatu khayru min annowm ayuu sheegay oo <coughs> riwaayadan marka waa riwaaya ah waa halka xadiis riwaayaadkiisa dhan waa wada saxee tanna marka waxuu ku keenay waxay tahay aadaanka salaada fajar inuu bilaal dhihi jiray asalaatu khayru min annowm haddaan isweydiino marka bilaal nebigu laba muadin buu lahaa salaada fajar oo bilaal iyo ibnu umi maktuuma adimi jireen bilaal aadaanka hore ku qornaayo saa darteed bilaal weyaanna waxaa yiri asalaatu khayru min annowm idan halkaas waxaa laga qaadanaa nas cadba ay ku tahay qofkii asalaatu khayru min annowm dhihi jira hadduu bilaal ahay bilaal aadaanka hore adimi jiray ee kan labaad ma adimi jirin sida nusuus sariixa ay ku timidba qaarkoodna ay gadaal nooga imaan doonto marka waxaa dhihi jira asalaatu khayru min anom bilaal buu aha bilaalna aadaanun awal ku adimi jira marka riwaayaadka aadaanka hore in asalaatu khayru min anom lagu dhahaayo riwaayaadkaa inay xoog badan tahay ayaad garanay marka kan dambe ma lagu yihahdo dadka marka in badan hadda masaajida labada aadaan baa salaatu khayru min anom bay kuleeyihiin qaarna aadaanka dambe bisay ku dhahaan aadaanka hore in lagu yihahdo waa kan dambe laga daayo sida sunada ay tahay an abi maxduurata radia allahu anhu walibni khusaymata ibni khuseyme waxaa usugnaatay can anasin qaal waxa uu yidhi anas min asunati sunada waxaa ka mid a idaa qaala lmuadinu muadinka haddii uu yidhaahdo fi lfajri fi aadaani lfajri fajarka aadaankiisa xaya cala alfalaax haddii uu yidhaahdo qaala wuxuu odhanayaa muadinkii asalaatu khayrun min annawm sunaday ka midta uu yidhi marka waxay ka dhigan tahay iyadoo nebigu uu yiri o kale sala allahu aleyh ali wasalam oo waa alfaada laga fahmaayo saxaabiga inuu xadiidka nebiga uu u tiirinayo waa alfaada marfuucun xukman la yiraahdo xagga xukunka marfuuc ka ah bal waaba inay tasriix tahana waa suurta waa noqon kartaa xataa sababta waxay tahay saxaabigu markau min asunnati uu yiraahdo sunada uu sheegayo tii nebiga unbuu ka wadaa sala allahu aleyh ali wasalam ilaa sunno kale ma ma jirteen taabiciga waxaa la yidhahdaa markau dhaho min asunati muxuu ujeedaa ama ujeedaa sunatu saxaaba taasaa xoogaa taabiciga war la geliyaa laakin saxaabiga sunna untii nebiga ou jideeyey unba u yaqaanaa sala allahu alayh waalih wasalam marka labadan xadiid baada ibnu xajar manoo noo kala cadaynin aadaanka koowaad maa lagu dhahaa mase aadaanka labaad laakiinse in lagu dhahaayo aadaanka kowaadaan soo sheegno waxaa u daliilana xadiidka ibnulmundir oo weriyey kitaabkiisa alawsad oo ku weriyey iyo cabdrazaq musanafka cabdirazaq min xadii abi maxduura inuu yii abu maxduura nabiga uu ku yiri waida adanta bilula waida adanta biluulaa tan hore haddii aad adintid oo min asubxi subaxa ah faqul asalaatu khayru min annowm dheh midda labaad oo kale waxa ay tahay xadiidka kale kusoo arooray ibnu abi shayba weriyey iyo ibnulmundir labaduba way weriyeen min xadiidi suweyd can bilaal bilaal baa wuxuu yidhi qiso dheer inta sheegay rasuulka hortiisa anoo ka addimayo ayaa waxaan idhi asalaatu khayrun min annawm ayaan idhi bu yii y bilaalna aadaanka de wuxuu addimi jiray kuwaad san soo sheegnay adahay nasaa wuxuu asaguna weriyey sidoo kale min xadiidi abi maxduura kuntu uadinu lirasuulillahi nabigaan u adimi jiray sala allahu alayh ali wasalam fii salaati alfajri salaada subax fa waxaan dhihi jiray idaa qultu fi luulaa midda hore marka aan ku iraahdo aadaanka hore marka aan dhahayo waxaan dhihi jiray xaya cala alfalaax markaad idhaahda kadib waxaan dhihi jiray asalaatu khayru min annowm waa saddex xadiid waay naam oo marka marka saddexda xadiid waxay tilmaamaysaa in aadaanka hore lagu dhahaayo asalaatu khayru min annowm tan kale iyadana waxa weeyaan riwaayadan welibni khuseyma can anasin qaala min asunati idaa qaala lmuazinu fi lfajri xaya cala alfalaax qaala asalaatu khayru min annowm xadiidkii hore oo wazaad axmed ziyaadadii axmed loo kusoo celiyey kuma uusan soo celinin lana wazaada axmedu fii aakhirihi fii aakhirihi qisata qawli bilaal uu ziyaadiyey axmed wazaada axmedu axmed wuu ziyaadiyey fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa qisata qawli bilaal uu ziyaadiyey bilaal warkiisa oo xadiid faar waxaad isdhihi kartaa hadalkan amau bilaal ziyaadiye isaga oo nebiga uusan la ogeyn taas ka suurtagal qof baa isdhihi karo in marka marfuuc ay tahay ee bilaal mawquuf aynan ku ahayn ayuu ku cadaynaa halkan marka riwaayada dambe ibnu khuseyma saasay cadaynay riwaayada ibnu khuseyma sunadii nebiga inay ahayd ay cadaysay nacam laakiin riwaayada axmed qawlka bilaal unbaa ayaa lagu sheegay qawlu bilaalna dee keligiis inuusa xujo noqonina laga yaaba marka riwaayada axmed waa qawlu bilaal riwaayada anasna riwaayada ibnu khuseymana waa sunadii nebiga waa marfuuc wa xadiis marfuuca ah marka laba xadis oo tikraar ma aha sa u garan lana waa xadiidkan labaad ee ibnu khuseyma min asunati baa ku cad nebigaa laga arkay yani nebiga amarkiisa ama qiraalkiisa iqraarkiisa ayaa jiray saa darteed waa kaanamaa sunno marfuuca ah wa laakin qowlka bilaal marfuuc ma uusan ahayn mawquuf buu ahaa saasuu marka uu ku keenay wa can abi maxzuurata radia allahu canhu ana nabiya sal lahu abu maxduurana waa muadinkii nabige makawo muadinka nabiga sal lahu aleyh ali wasalam ee makawo taawunaon waan abi maxduurata radia allahu canhu ana nabiya sal lahu aleyh ali wasalam nabiga callamahu ladaana adaankau baray nin dhalinyaro oo wiil yar bau ahaa isagoo dad badan ku dhex jiro ilmo yaryar ku dhex jiro ciyaarayo ayuu rasuulka u wacay waa tartansiiyey ilmihii isagaa uga cod fiicnaaday riwaayadka qaar sida ay leeyihiin ama uga cod dheeraaday markaasu isagii marka aadaankii u dhiibay oo uu yidhi marka inuu adimo ayuu marka amray ilaa nebiga markau dhintay kadib xataa masjidulxaraamka isagaa muadinka ahaa jiray abu maxduura radia allahu canhu wacan abi maxduurata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama callamahu ladaana adaankau baray waxaad fahmaysaa marka aadaanku inuu tawqiifi yahay wax oo yani tawqiifi oo nebiga laga bartay way oon la ziyaadin karin oo aan la ziyaadin karin fadakara fiihi waxau xusay atarjiica buu sheegay oo tarjiic buu ku daray allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa hoos in loo dhaho ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulullah ashhadu ana muxamadan rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa allah kor oo marka u tarjiica kaas intuusan ashhadu an laa ilaha illa allahu kor u dhihin ayuu wuxuu akrinayaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulullah ashhadu ana muxamadan rasuulullah tarjiic kaasaa la yidhaha abu maxduur aadaankiisa ku jiraa marka tarjiica kii bilaal kuma jiro labadana waa saxeix waayo in labadaba lawada sameeyo ayaa sunaa marna saan la sameey marna aan mar tarjiici la sameeyo marna aan la sameeyo sida ugu fiican sidaas weyaan aadaankan marka eh, bilaalna aadaanka wuxuu ka qaatay nebiga eh, leana maxaa yeele markau cabdullahi bni zayd bni cabdirabi aadaanka uu ku akriyey riyadii ou riyooday markuu nebigu uu sheekeeyey ee uu alfaadii ku dhawaaqay nebiguna uu yihi ru'yo xaqa waayo riyadaani orod baxo kaco waxaad u sheegtaa bilaal u akri buu yihi marka bilaal buu u akriyey rasuulka marka ogolaashadiisa bilaal loogu akriyey abuu maxduurana waa kan rasuulkaaba barayba sala allahu aleyh ali wasalam marka aadaanka wax lagu darsadaa ma banaano qofkii wax ku daro waxu u ziyaadinaa bidco wa xalla waxay doonaan ha ahaadaan ay magaaladan waxaan ku arki jiray masjid marka ashhadu ana sayidana ku daraya marka marka taasoo kale ziyaadadaas lama ogola haddii la yidhaha nabigu soo sayid ma ahan ana sayid waladi aadam uu yidhi waa yidhi laakin aadaanku waa tawqiifi waay waxain lagu dardarsada maaha maan haye haddaad adiga ku darto adoo ashhadu ana sayidana aad tiraahayd mid kale ka waran hadduu ku daro ashhadu ana sayidanaa waxabiibanaa maxamedan cabd eh, rasuulullah hadduu ku dara ka waran mid saddexaad hadduu ku dara ka waran eh, ashhadu ana nabiyanaa warasuulanaa wahaakadaas ku dara nacam lama tiri karo ma fiicna marka saas maa haddii kale nin waxau iska noqonaa sharciga o dhan sharciga nasaarada kale noqona nasaarada waxay qabaan diinkooda wax alla wixii la doonaa lagu daraa xad maleba waa iska socoyaa marka lama ogola atixiyaadkuna saas oo kale waa wixii dikri ah waa tawqiifi in dikriga sida nebiga u yiri baa loo dhahaa leana asraaraa ku qarsoon adiga alla nowey waa ogtihiin xadiikii bara xadiisi lbaraa ibni caazib bukhaarigana uu ku sugnaa oo muslim uu weriyey ee aadaan nabiga uu baray sala allahu alayh ali wasalam markau seexanayo sida u ducada uu akrisanayo waxaa ku jirta allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhi ilayka ilaa aakir ilaa aakhiriha waxaa ku jirta marka wanabiyika aladii arsalta aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta markaasuu bara nbigu nabiga waa kusoo celinaa buu yii dhegeyso markaasuu kusoo celiyey warasuulika aladii arsalta yii meeshii waa nebiyika ahayd rasuulka maya buu yii saas ma aha waxaa tirahdaa waa nebiyika ladii arsalta oo rasuulka hadhihi waxaa laleeyahay rasuulka rasuul ma aha miya ma lagu doodaa markaa dhow haddii la yidhaha war wa nebiyika dheh wa rasuulika hadhihin rasuulnimadii baa diidan tahay haddii la yidhahda kawaran marka nacam waxay noqona qofaan fahminba diinkii nacam nebigaa waxuu leeya rasuulka hadhihina waa nebiyika dheh meeshaan marka dikrigii waa tawqiifi waa in wax la ysaga dardarsado ma aha ayb <clears throat> aakirkiisa aayadan iyadana in la akriyaa ma aha leana maxaa ma maakadkooda ahlu bidcada istidlaalka ay deliishanayaan in allaha malaa'ikatahu in lagu daraa ma banaano sababtoo bilaalna kuma deri jirin mana ku deri jirin abumaxduurana ma ku dari jirin midda kale ma cadda rasuulka sala allahu alayh ali wasalam dadka isna ma barin marka in lala imaado hadda waxay noqonaysaa bidco haddii la yidhaha nebigu wuxuu yihi ninkii aadaanka markau dhegaysto wax muadinka dhahaayo dhaho kadaba dhaho kadibna aniga igu salliyo allahuma rabbaadii hadii dacwa akriyo shafaacadeeda xalaal noqonayso waxaa laleeda nebigu in qofka aadaanka dhegaysanayo amray inuu ku salliye qof walbaana goonidiisa loo amray in allahu malaaikata lesdhamaa les amray maya waxbaa lagu xasuusinayo kuleeyihi nebiga maxaa ugu xasuusi waayen asxaabta rasuulka waxaana dhan marka waa bidac iyo khuraafaat iyo abaadiil naaraana lagu mudanaa janno laguma mudanayo sababka naarta loogu mudanayo waa nebiga la khilaafayo sa shala soo sheegnay lidalika kutubaha fiqiga axkaamta cinaayay siiyeen minhaajka aadaanka alfaadiisao koraa intaasoo eray waay u leeyahay alfaadii aadaanka waa waa tirsan tahay markaasa waxaa lala intaasoo eray waay sagaal iyo toban waay toddobiyo toban qaaraa dhahay maxay u tirinayeen haddii wax walba lagu dari karo alfaadiisa maxay u tirinayeen minhaajkii marka way akrinayaan hadhow hadii la yidhaha war waxaan waa bidco sayidana in lagu daro iyagiibaa dadka iyagiibaa doodaya kuwii minhaajka akrinayaa doodaya intaysan kuwii kaloo caamada aysan hadlin ayagaa u hadlayo marka waa culamo aada culamaa usuu a kuwaas akrajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray walakin dakara wuxuu xusay muslim muslim atakbiira allahu akbarta fii awalihi aadaanka awalkiisa ku jirto maratayni laba jeer faqad oo keliya u sheegay laba jeero bes buu sheegay oo riwaayo muslim kusugan baa waxay leedahay takbiirada inuu laba ka dhigay laba inay ahayd oo riwaayada muslim waxay leedahay allahu akbar allahu akbar bs ashhadu an laa ilaha illa maalig imaam maalik baa qaatay marka riwaayadan qaatay sacd lquradan adcad aadaankiisu saasuu ahaa jira marka way banaantay iyada laftirkeeda haddii takbiiraadka allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha saa la yiraha markaa waa banaan tahay riwaayada muslim walakin dakara takbiira fii awali maratayni uu sheeg faqad oo keliya warawaahu lkhamsatu xadiidka shantiina waa werisay fadakaruu way xuseen hu takbiirtii bay xuseen murabacan xaal ay tahay mid la afareynayo iyadoo la afareeyey ahlu iyo ahmed afartooda asxaabu sunan arbaca iyo imaam axmed waxay wariyeen xadiidkan abi maxduura laakinse takbiirta afaray ka dhigeen marka riwaayada sunankana afar bay takbiirada ka dhigeen riwaayada muslimna labay ka dhigeen labaduna waa wada saxeix labadaba laba riwaayo oo wada saxeexo inkastoo riwaayada muslimna laftirkeeda nusakda qaar muslim waxaa laga helay lyii culamada gobol ay leeyihin afar iyadoo takbiirada afar ay too riwaayada asxaabu sunan waafaqsan ayaa nusakda gobol oo muslimka laga helay hahy tasniyada marka in takbiirada laba laga dhigana maalik baa ku dhaqmay wuxuuna yidhi ahlu madiina saana uadimaana maaligna de waa ogtihiin camal ahlulmadiina waa xujaysana isaga haddii wax kale oo waayay maxaa yale culamaa meesha joogi jirta yii dadka kale iyagaa ka cilmi badnaay sababtaa meeshii nebiga ku dhintay waa asxaabtii ay wada buuxday muhaajiriintii iyo ansaartii culamadana masaladaas waxay ka yidhahdeen waktigii khulafaa raashidiin haa xilligii khulafaa raashidiin camalkay ahlulmadiine ku ijmaacaan de waxa weeyaan xoog badan oo haystaa fa calaykum bisunati wa sunati khulafaa raashidiin oo haystaa maxaa yl khulafaa raashidiin madiinay ku noolaayeen ma ogtahay laakiin xilligii khulafaa raashidiin aakhirkeedii cali waktigiisii saxaabo badanaa ka guurtay madiina qaar kuufay degeen qaar basriay degeen qaar shaamay degeen marka madina kama owleysna meelaha kale lana meelaha kaleba asxaabaa joogta marka saa darteed in la ilaaqo camal ahlumadina waa laga fiican yahay nacam waxaa lagu xujeeyay ayaga laftirkooda oo la layidhi haddii idinka marka camalu ahli takbiirada in laba laga dhigo ay tahay camalu ahli maka takbiirada afar in laga dhigo marka makana de kama oleysnay dheheen iyada laftirkeeda waa mahabadul waxyi meesha waxyi ku bilawday calaa kulli xaal hadda labada inay soo aroortaa raajixa qofku marka sun ku adimada waa u saxiix labada qaaba wacan anas bni malikin radia allahu canhu waxaa laga wariyey anas bni malik qaala inuu yihi anas umira bilaalun bilaal waa la amray an yashfaca aladaana ayaa la amray adaanka inuu labalabey an yashfaca aladaana adaanka inuu labalabeeyo wayutira aliqaamata iqaamadana oo witir ka dhigo halhal ila aliqaamata iqaamada ma ahani ila aliqaamata iqaamada ma ahani sidnaa marka maxaa loo jeeda yacni wuxuu ujeedaa qawlahu qad qaamat salaa qad qaamat salaaha iqaamo lagu ilaaqay yani wuxuu ujeedaa qad qaamat salaa qad qaamat salaa laba jeera iyada lagu celina inta kale halhal l muttafaqun caleyhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa weriyey walam yadkur muslimun laakin muslim ma sheegin alstinaa inta dambe oo istinaha ah ila aliqaamata muslim isaga ma werinin ila aliqaamata muslim ma usa werinin umira bilaalun an yashfaca aladana wayutira aliqaama bisoo weriye riwaayada bukhaari baa kasoo reebaysaa iqaamadii witirka laga dhigayay waxay ka reebay qadaamati salaa oo iyada laba laba laba jeer baa la akrinaya walinasaa'iyi nasaa-i waxaa usugnaatay amara anabiyu sala allahu alayh waali wasalama bilaalan nebigu bilaal bau amray nugto cajiiba meeshaan ku jirta iska fiiri waxaay tahay marka nugtada <clears throat> anas xadiidka anas muxuu ah umira bilaalun bilaal waxaa la amray baa layii yaa amray lama cadaynin inuu nebiga yahay cidda amartay iyo in kale siiqadan marka siiqadan xadiidka hadduu kusoo arooro maxaa la dhihi karaa sida saxiixa ah siiqadan xadiidka kusoo arooro waa marfuuc waa siiqa nebiga loo koryeelayo leanna xilliga asxaabta qofka wax amraayey wax reebaayey rasuulka unbau ahaa sal lahu aleyh ali wasalam maba u baahno xataa in la cadeeyo nebiga amre in la dhaho qasad ma aha xataa haddii la yidhaha asxaabta waa la amray asxaabta bilaalaa la amray hebelaa la amray nebi unbaa amrayo sal lahu aleyh ali wasalam asxaabta iyaga iyaga amar gooni amar gooni oo amar qaarkood qaarka kale inay amraan ma ku laazimaynin nebiga laakiin amarkiisa unbaa amar wuxuu ahaa amar waajiba ah. saa darteed marka umira bilaalun haddii la dhaho qofka amra waa nebiga umira waa siiqatu mabni lilmajhuul mafcuul ladi lam yusama faaciluhu lama magacaabin faacilki lama sheegin faacilku marka yaa waay waa nabiga sala allahu alayh ali wasalam leanna waa layska ogyahay cidda amraysa inuu soo yahay laakiin culamada qaar hadood masaladan ka keento waxay yidhahdeen maadaama aan la ogeyn waxaa iska suurtagala inuu bilaal isaga ijtihaaday ama cid kale inay amartay asxaabta kamida qoladaas marka cudurdaarkooda la zuulinayo riwaayada nasaa-i ba haddana cabdaysay oo riwaayada nisaa maxay tiri amara nabiyu sala allahu alayh wali wasalam bilaalan cidda wax amartay nebiga inay ahayday caddaysay riwaayada nasaa-i ayb marka riwaayadii hore cidda wax amartay ma caddayn riwaayada dambe nasaa-i laakiin waa caddahay wuxu u keenay ibnu xajar waxay tahay inuu nimankaas cudurdaarkooda radiyey nimankii ku cudur daara lahay umira cid amartay lama yaqaan dhihi lahaa in nebiga uu yahay ayuu halkan ku cadaynaya marka waana saxiixa labada riwaaya manca <coughs> weliba xaakim wuxuu yihi صaxiixun calaa shardi shaykhayn riwaayada nasaa-i oo dambe wuxuu leeyahay marka eh, umira bilaalun bilaal waxaa la amray marka siiqadaanu sideeda xataa haddaysan iyadoo cad soo aroori lahayn oo iyadoo saana le ay imaan lahayd macnuhu wuxuu noqo lahay cidda waxaa martay rasuulka wa sal allahu alayh ali salam an yashfac aladana aadaanku inuu shafci ka dhigo an yashfac hay wa an yashfac fa waa kor dhigan tahay ya waa xarfu eh, eh, mudaaracadana waa kor dhigan yahay yashfaca waxaa laga bixiyey shafaca yashfac waay naam xalqiyu lam shafaca marka yafcalu buu ku imaanaa shafaca yashfacu shafaca maaha iyo shaficu ma u akrinaysi meesha haddii shafaca laga bixiyo iyo shaficu baa la dhihi ama ma u akrinaysi ashfaca oo aad tiraahda markaas umira bilaalun an yushfica aladaana maaha an yashfaca waa dabdiga xadiidka sida uu shaqleeyay an yashfaca waa mudaaric hulaasi oo facala ah an yashfaca aladaana adaanka inuu laba laba ka dhiga marka shafci laba ka dhig wayuutira oo witir ka dhiga liqaamati iqaamada iqaamadana halaal ka dhig masalada marka iyadaa waxaa qaatay aimada xadiidka imaamu shaafici baa kamida ragga qaatay axmed baa a isxaaq baa kamida aimo badana kamid a allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulu llah xaya cala salaa saasaa la leeyahy umira bilaalun an yashfaca aladaan waxaan kasoo reebeynaa ereyga ugu dambeeya aadaanka laba jeer laguma celiyo isaga ereyga aadaanka ugu dambeeya waa maxay laa ilaha ila allah baa u dambaysa laba jeer la dhihi maayo laa ilaha illa allah waxaa laleeyahy muadinka eh, sida usoo wado allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah labaad ku celin maayo maaa bilijmaac midaas xadiidkan marka macnihiis muxuu noqona umira bilaado an yashfac aladaan sida badan alfaada aadaanka badankeed inuu laba laba ka dhigo wailaa laa ilaha ila allahu laba jeer laguma celiyo tan u dambayso ma fahmaysaan laa ilaha illa lahu muadinka ugu dambaysa ku gebagabeynaayo hal mar unba akrina u sheegaya iqaamadana wayutira aliqaama marka laleeyahay waxaa laga yaaba inaa istiraadi maxaa lagu bilaaba iqaamada allahu akbar allahu akbar laba jeeraa lagu celiyo allahu akbarta inaa hadhihin sababta waa maxay allahu akbar allahu akbarta wada socotaa aadaanka markii la joogay allahu akbar allahu akbar wada socota halay ahayd soma markaas haddana lagu celina allahu akbar allahu akbar laleeyahy aadaankii labadiisii qaatay marka me allahu akbar allahu akbarta afarta xaba ah labalaba isugu xiran tahay labadiiba hal waayo labadaana hal waayo saasuu ku qaatay aadaanka iqaamadii marka allahu akbar allahu akbarti lagu celi lahay lama samaynin oo waxaa la yidhi allahu akbar allahu akbar bis aduu marka isdhihinay dhihin allahu akbar allahu akbar iqaamadaba waa laba hadhihin aadaanku meeqa waayo afar soo maha allahu akbar hay aadaankii marka iqaamada nuskiis waayo aadaanka haddoo far iqaamada labada ay qaadata hal way hal oo kale udhigantaa aadaanka ayb walam yadkur muslimun ilistinaa marka qaamat salaa laba ida la dhaha laba jeer mas'aladan marka abu xaniifa khilaafay xadiidkan oo isaga wuxuu leeyahay abu xaniifa iqaamada ma la witrinayo waxaa la sameynaya iqaamada laba labaa loo dhahaa iyadoo istirkeeda وkاأdاni اllahu aكبr اllahu aكبr اllahu aكبr اllahu aكبr ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu an laa ilaha il اllah ashhadu ana mxamada rasuul اlah ashhadu ana mxamada rasuul اllah saasaa la dhahaa laba labaa loo sheegay xagow marka isaga muxuu deliishanaa abi maxduura iqaamadiisuu deliishana abu xaniifa xadiidkana muxuu leeyahay mansuuq waay ay leeyihin iyagu xanafiyada laakiin waa khalad mansuuq ma aha isaga wuxuu leeyahay abu maxduura waxaa la baray aadaanka fatxumaka kadib aa la baray bilaalna mar hore waa dimi jiray watigaas kahor marka wuxuu leeyahay maadaama abu maxduura ou dambeeyey abu maxduura marka kiis wax nasakay saa darteed marka iqaamada witr lagama dhigi karo kale laakiin maxaa loogu jawaabay saas nebigu markau maka yimid nebigu markau maka yimid ee u fatxu maka maka u furtay ee u marka abu maxduura aadaanka baray madiina u laabtay soo maaha waa tukanayay rasuulka intaas markau madiine u laabtay kadib bilaal aadaankiisa ma bedelin sidiisa u adini jiray inaan la nasakin kaasaa daliil u ah marka oo sidaana ay banaan tahay sidaana ay banaan tahay lana bad bacda nebiga markuu ka tegay maxduura kadib witirkaas un baa loo aqimi jiray rasuulka hortiisa laga aqimi jiray sala allahu alayh ali wasalam marka wax kale ma soo harayso in labadaba wax kale ma soo haraysa in labadaba marka la wada yiraahdo iqaamadu in witirka eh, in labadaba la samayn karo saasaa laga qaadanaya in labadaba la samayn karo وعn abi juxayr wlلنasaaئي amara الnabiyu salى الlahu alayh ali wasalam bilaala nabiga salى الlahu alayh ali wasalam wuxuu amray bilaal riwaayada marka maxaa loo keensaday in la cadeeyo cidda wax amartay وعn abi juxayfata radia allahu canhu abu juxayfa wahb bnu cabdillaahi الsuwaa-i ayaa la yidhaha magaciisa wahb bnu cabdillaahi الsuwaa-i radia allahu canhu qaala waxau yihi ra-aytu bilaalan bilaal baan arkay yu-adinu isagoo adimaayo ra-aytu bilaalan bilaal baan arkay yu-adinu xaala u adimaayo jumladaara-aytu bilaalan bilaal baan arkay yu-adinu xaala u adimaayo liana aljumalu bacda almacaarifi xaalaat waa xaalaynaysaa nacam waxaa kaloo banaan inkastoo laga raajixsanya in mafcuul thani looga dhigo ra-aytuda laba la siiyo laba mafcuul oo min baabi mana aqawaati ah laga dhigo oo la yidhaha marka ra-aytu waxaan arkay bilaalan bilaal baan arkay yuadinu isagoo adimayaan arkay naam yuadinu naam marka waa laga fiican yahay taas yuadinu in la xaaleeya ku fiicanta xaal aadaanayo wa atatabacu waan raacraacayo aniguna saahu afkiisaan raacraacayo wa atatabacu waan raacraacayo saahu afkiisaan raacraacayo haahunaa halkaan iyo haahunaa halkaanaan u raacraacayo afkiisiyaan halkaan iyo halkaan u raacraacayo ayb waisbacaahu walxaal isbacaahu labadiisa faroodna fii uduneyhi labadiisa dhagood ay ku jiraan dhexdooda waisbacaahu labadiisa faroodna fii uduneyhi ay ku dhex jiraan ayb rawaahu axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi saxaahu tirmidi xadiidka waa saxiix yeelay oo xadiidun xasanun saxiixun buu yiri waana xadiid saxiixa ah. xadiidkan dhowr xugun oo aadaanka aadaabtiisa ku saabsan ayuu ka warramay xugunka koowaad waxa uu yahay ra-aytu bilaalan yu-adinu wa atatabacu faahu buu yihi haahuna haahuna afkiisaan xaggii xagga u raacay muxuu ujeedaa in uu bilaal xaya cala salaa xaya cala salaa markau dhahayay oo u marna midigta marna bidixda markaas saa darteed afkiisa xaggan iyo xaggaanaan u raacraacayo ilaa qofka toos iskaga adimaya afkiisa lama raacraaci karin waxaa loo jeedaa marka xaggii xaggaan u raacaya afkiisa markau xaggan ujeedsana waa fiirinay xaggan marka ujeedsana waa fiirinay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka in labada farood dhagaha la geliyo fi ladaan fara dhagahaas loo geliyo bukaari alimaam lbukhaari xadiidkan wou keenay isaga asal ahaan xadiidkan mid lamidu saxiixulbukhaariga uu ku qoray oo keenay oo wuxuu baabaystay imaamu lbukhaari baabun hal yatatabacu lmu'adinu faahu haahunaa wahaahunaa mu'adinku afkiisa xaggay xagga muu raacraacaya oo sidaas ma samaynaya wahal yaltafitu ma milicsanaya fi laadaan aadaanka dhexdiisa markuu adimaayo ma milicsanayo waxuu ka dhigay istifhaam ahaanba u keenay markaasuu xadiidkan keenay abi juxayfa marka inuu samayn karo war macnuhu nacam mar hadduu xadiidkii keenay tarjamana u samaystay waa inuu muadinku sidaa u yeelaayo laakiin iltifaatka waxaa qasaba milicsiga marka uu samaynayo waxaa qasaba inuunan isaga dhan iswareejinin xabadkiisa inuunan wareejinin waa inuu wejiga keliya oo wareejiyo naam sida uu cadeeyey ibnu khusayme fii saxiixihi oo ibnu khusayme saxiixiisa wuxuu ku yidhi muxuu baab ka dhigtay inxiraafu lmuadini cinda qawlihi xaya cala asalaa xaya cala alfalaax muadinka inuu leexdo marka uu maraayo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax bifamihi afkiisa ou leexiyo yidhi afkiisa de afkiisana wejigiisa un laga wadaa ila afkii wejiga ku yaalaa inuu wejigiisii xaggan iyo xaggaan u leexiyo bifamihi laa bibadanihi kullihi jirkiisa o dhan ma jeedinayo saa uma wareejinayo afkiisa keliya iyo wejigiisaas xag iyo xag u kala jeedinayo fatxulbaariga juska labaad boqol iyo soddon iyo lixu ku dhigay markau baabkii hadda aan sheegayay oo sharxayo <clears throat> riwaayaad badanna meeshaan marka waa ku jiraan laba riwaayo ayaa kusoo aroortay wareegsi qofka ma wareegsan karaa laba riwaayo kusoo aroortay riwaaya waa ogolaanaya waxay leedahay wayaduuru waa wareegsana muadinku xaya cala salaa markuu maraayo wayaduuru waa wareegsana bay leedahay nam riwaayada iyada marka waa jirtaa waxaa kaloo abu daawuud ou soo saaray walam yastadir ma wareegsanayo naam bilaal ma uusan wareegsanin ziyaada walam yastadir oo anfinaysa in la ware inuu qofkii marka isleexiyo wareegsado wayaduuru iyo walam yastadir labadaas labaduna waa daciif riwaayada walam yastadirna waa daciif qays ibnu rabic nin layidhahdaa ku jiro waana noo imaan doontaa riwaayada dambe weye duur ah iyadana marka waxaa ku jiro xajaaj ibn arda waana mudallis naam hay marka labaduba riwaayada marka saxiix ma aha marka maxaa ka saxiix noqonaa baabkan marka inuu wejigiisa un leexiyo naam inuu wejigiisii uu leexiyo taas unbaa soo aroortay naam waatatabacu fahu haahuna wa haahuna taasoo soo aroortay bacdu alculamaana waa jamciyeen oo waxay yidhaahdeen walam yastadir iyo wayaduuru bayba jamciyeen waxay dhaheen walam wayaduuru riwaayada dhahaysa wejigoo wareejina ee jirka maahanay dhaheen walam yastadir midda diidayso lama wareegsanayo dhahaysana waxay anfinaysaa in jirka jirka inuu wareegsado tan ogolaanaysana wejigaa lagu xambaaraa midda diidaysana korkao dhan qiblada laga leexin maayo lama wareejinayo intaas waay bacd alculamaa markaas ku jamciyeen midda diidayso nabiga eh, lama wareegsanayo dhehayso ama bilaal maleex isaga dhan isma wareejinin w macnaheedu isaga dhan isma wareejinin midda waa wareegsanaya dhahaysana wejiga keliya wareejinayo taasaa lagu jamcin karaa xadiidkana waafaqayso hadda aan hayno nacam waaba haddii marka xadiidta la yidhaahdo wa waa waa maqbuul haddii la dhaho ayb amaa labada farood in dhagaha la geliyo iyada labada farood in dhagaha la geliyo bukhaari tacliiq ahaan uu soo saaray oo waxa uu yihi wayudkaru can bilaalin anahu jacala isbacayhi fii udunayhi bilaal waxaa laga sheegay labada farood inuu dhagaha geliyey hay ibnu xajar fatxulbaarigan wuxuu ku ishaaray riwaayadan uu bukhaari tacliiqiyey abu cawaana inuu wariyey iyadoo iyadoo marfuuca ah nacam iyadoo waxaan ujeedaa marka mutasil mutasila ah abu cawaana inuu saxiix yeelay inuu saxiixiis kusoo saaray shawaahid badanna ay leedahay riwaayada ugu saxiixsanna abu daawuud ay ku sugan tahay abu daawuud oo weriyey ibn xibaan riwaayada ugu saxiixsan dhegfargelinta abu daawuud ibn xibaan baa wariyeen waxay ahayd qaala bilaalun bilaal waxa uu yidhi wajacaltu isbacaya fii udunaya faadantu qiso dheeru bilaal ka warramaya markaasu wuxuu yidhi waktigii baa la gaaray labadeedii faroodaan dhegta geliyey markaasana dimayuu yidhi oo abu daawuuday ku sugan tahay riwaayadaa marka ayaa ugu saxiixsan marka in faraha dhagaan la gelin karo waxaa u daliila riwaayadaas abu daawuud kusugan ee ibn xibaan ay wariyeen fi saxiixiha uu ku wariyey iyo bukhaari tacliiqa uu sameeyey ayb xikmada ka dambaysa marka waa maxay xigmada waxaa ku jirtaa waxay tahay qofkii aan codka maqlaynin bidhaanta u jeedo inuu arko qofkii aan codka codka aadaanka muadinka aan maqlaynin laakiin shaksiga ujeedo hadduu arko qof faraha dhagaan kula jiro qibladiina ujeedo inuu adimayo fahma naam saa darteed meesha laga adimayo imaana naam xikmada ku jirta taa saas weeyaan naam qofki yani inuu arko naam ama bacd alculamaa waxay leeyihiin dadka qof dhagoolaha isaga jira naam hay qofkii dhagoolaha ahay calaamada u tahay saan hadduu arko aadaankiiba uga imaanaya naam hay xikamtaasay sheegeen iyo haddii xikmada la ogaaday haddaan la ogaanin sunadu waa un in la raaco muhimka intaas ah xikmada un in lasii ogaado waa iska un fiican tahay marka aadaanka keliya may ku gaar tahay bacd alculamaa waxaa laga soo guuriyey qowl hariib oo iqaamada xataa indhagaa la qabsanay naam awsaaci aa laga soo guuriyey laakinse looma badna mana soo aroorin inta marka aadaanka maa lagu gaabsanaya naam walibni maaja walibni maaja ibni maaja waxaa usugnaatay wajacala isbacayhi labadiisii farood bau yeelay fii udunayhi dhegihiisa dhexdooda labadiisa dhagood dhexdooda shayaa badan bu leeya waana saxiixkii nacam haddaan soo sheegeyna abu cawaana ayaa weriyey abu daawud riwaayadkaas dhan baa xoojinaya weli abi daawud abi daawud waxaa usugnaatay lawaa cunuqahu lawaa cunuqahu luquntiisa ayuu leexiyey ayuu marka leexiyey lamaa balaqa markuu soo gaaray xaya cala asalaa markuu soo gaaray luquntiisii buu leexiyey yamiinan midig buu utaagay iyo shimaalan bidix u taagay midig bidix buu utaagay marka xaya <clears throat> cala salahna waxay leedahay labadeedaba midigta xaya cala falana bidixda may leedahay mase xaya cala salah xaya cala salah xaya cala falah xaya cala falah labadaba waa la yiri maadaama taxdiid aynan soo aroorin labada way iska banaan tahay marka ayb suurada waa la fahmaan umalaynaa masalada naam oo waxay tahay xaya cala salah labadeedaba ma midigtaa la fiirinaa xaya cala falah labadeedana midigta maa la fiirinaa mase halkii mar midigta la fiiriya marka ku xigta bilicdaa la fiirina labadaba waa soo aroortay labadaba waa culimadu waa waa ijtihaadeen haddii sidaan la sameey haddii sidaan la sameey isku mid waay leanna ma kala lama kala cadaynin wax kala cad haddaan lahayninna sidii loo dabaqaba waa sideedi kale walam yastadir waatan riwaayadii marka walam yastadir isma wareejinin bilaal walam yastadir ma wareejinin riwaayadan iyadu marka waa daciif bal culamada qaar munkar waa ay leeyihin riwaayadan waxaa ku jira qays bnu rabiica ku jira waa sayid lxifdi weliba marka waa isku dardarmay bacdamaa kabiira markuu weynaado kadib marka haddii riwaayada uu la gooni noqdaa waa daciif walam yastadir isaga keligiisaa la gooni noqday oo ziyaadadan walam yastadir isaga unbaa sheega waa daciif weliba waxau khilaafay rag isaga lamida saddex ninoo rag isaga lamidoo eh, dacafo u khilaafay isaga laftirkiisa marka riwaayaadkan istidaarada kusoo arooray badankood waa daciif waxaa un laga raacaa iltifaatkii hore wa waasluhu xadiidka asalkiisana fi saxiixayni buu kusugan yahay bukhaari iyo muslim buu kusugan yahay asalka xadiidka waa wacan abi maxduurata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga acjabahu waxaa cajab geliyay sawtuhu codkiisa facallamahu ladaana adaankii buu baray rawahu ibnu khuseyma ibnu khuseyma xadiidka soo saaray ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga acjabahu sawtuhu codkiisiibaa cajab geliyey dad badan buu ka xushay nabiga halka waxaa laga qaadanaya muadiniinta in la xusho oo muadiniinta in inta la fiiriyo marka qofka uga cod dheer uga cod quruxsan la xusho markaa naam aadaankii waktigii kala yaqaano in la xulo aadaankana aan talxiininaynin laxni aan samaynaynin laxnina aan gef aan samaynaynin laxniga amaba aan xadka ka saaraynin dadka aadaanka xadka ka saaro oo laxanada i u sameeyo aad u dheerdheereeyo muduuda lama amaanin bidca iyo laftirkeeda bidcahna ahay aathaar badan sida ay tilmaamayso aadaanku inuu muctadil ahaado oo muduudii xadkii loogu talagalay aynan dhaafin ahay ha noqoto marka midka waqfiga iyo midka kale marka eh, eh, dabiiciga iyo kan kaleo marka eh, kan munfasilka waa intooda inay la ekaato inta tajwiidka macruufka ku ah in lagu adimo wixii ka badan waxay noqonaysaa hulawi bay noqona lamana ogola ayb marka halkaas eh, waaa kale waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan in la xusho muadinka codka wanaagsan lianna acjabahu sawtuhu sababtaa darteeda abuu maxduuro u qaatay nebiga idan bilaal markii cabdullahi bnu zayd aadaanka uu ku riyoodayna nebigu wuxuu yihi bilaal uu oo ku akri fa inahu andaa minka sawtan isaga kaa cod dheer oo kaa cod ku bilaal u dhiibayy saasaa loogu dhiibay marka bilaal radia allahu canhu facallamahu adaan markaasu adaanka baray rawa ibnu khuseyma ibnu khuseyma weriye waana saxeex oo saxiix ibnu khuseyma uu ku sugan yahay xadiidkan ibnu khuseyma saxiix yeelayba وعn jabir بn smurةa radي الlahu canهuma qaal waxa uu yihi jabir بn smura salaytu mca الnabiyi salى اlahu عalيh ali وslam nabiga maciisaan la tukaday nebigaan la tukaday alciideyni labada ciidood hayra maratin hal mar wax ka badan walaa maratayni laba jeer wax ka badan bigayri adaanin adaan la-aan walaa iqaamatin iyo iqaama la-aan rawahu muslimun muslim baa xadiidka wariyey xadiidkana wuxuu noo tilmaamaya waxay tahay ciideynka la adin ma laha salaada ciidda looma adimo iqaamana malaha adinna ma laha hay halkan marka xukun muhiima ah laga qaadana laakiin oo ku saabsan cilmu usuuli lbidac bidcada marka la daraaseynayo masale ku saabsan baa halkaa lagu daraaseynaya niman badana waxay leeyihiin rasuulka ficilkaas ma samaynin xujo ma aanay dhahan atarku laysa bixujatin ay kuleeyihin naam ficilkaan nebiga ma samaynin daliil ma aha ee daliil xaaraantinimeynaya keenay kuleeyihin naam in waxaanu nebiga ma samaynin inay daliil tahay buu xadiidka daliil u yahay marka naam leanna saxaabiga wax kale ma dhihin wuxuu yidhi ani wax ka badan in laba jeer hal mar iyo laba jeer wax ka badan baa nebiga ciid la tukaday mana arkin asoo addimaaya lamana addimin mana la aqiminin kownuu aan la samaynin aadaanka nebiga iyo asxaabta aysan samaynin oo deliishaday marka ah, waxaa loo deliishadinaan ciidda aadaan aysa lahayn iqaamada aysa lahayn ayaa loo deliishaday marka masale aada muhiim u ah naam qofaad waxaad arkaysaa bidac iyo waxbaa laga reeba waxaan ma banaana laleeyahay waxaan xujo maahan oo kuley nebiga ma samaynin daliil maahan oo kuley naam nebiga ma samaynin daliil waaye waxay daliil noqonaysaa goorma laakiin culamada qaaciday u dejiyeen waxa ay tahay maa tarakahu nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama maca qiyaami lmuqtadii wa cadami lmaanici fatarkuhu sunnatun wa ficluhu bidcatun qaacidadaasay culamadu dejiyeen axaadiidtayna waafaqsan tahay maa tarakahu nabiyu sala allahu alayh wali wasalama wixii nebiga uu ka tegey maa tarakahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam wixii nebiga uu ka tegey ee uunan samaynin maca qiyaami lmuqtadii sababtii keenaysayna ay joogto baahidii ay taallo yacni baahidii loo qabayna ay taallo wacadam almaanici wax nebiga ka manciyo u diidana aysan jirin maca qiyaami almuqtadi wacadami almaanici baahidii nebiga u baahinaysay waa joogtaa maanic u diidana ma jiro oo ka reebay isaga hadda awood oo u waayay meeshii ma taallo shaygaas in laga tagaa sunno a marka waa sunna tarkiya la yidhaha in laga tagaa sunna ah haddii la sameeyo waxaas nebigu ka tegay bidcay noqona marka xadiidkaana u daliila naam qaacidadaas iyadaa naam leana nebigu ciidda salaada ciidda inuu u adimo baahi waa u qaday soo maha leana maxaa loo adimaa awal salaadaha shanta maxaa loo adimaana dadka in la ogeysiiyo ay salaada imaadaan soo maha salaada ciidda dadka inay imaadaan oo la ogeysiiyo wax fiican soo maha waa fiican tahay in dadka la ogeysiiyo yani waxaan ujeedaa waa baahi jirta waay lanna ninka haddaan la adimin qofku ma ogaa karo in waktiga la gaaray inaan la gaarin baahidii waa joogtay xilligii rasuulka ayib wax nebiga hadda u diidana oo ugatay oo baahidaas iyadoo joogta la dhahaayo waa samayn lahaa nebiga ee waxaas waxaasaa ka hor istaagay ma hayno soo kama tegin marka rasuulka iyadoo xaaladdu ay saas tahay in laga tagaa marka sunno waay oo waxaa sunno ah ciid salaada ciideynka labada ciidood salaadooda inaan la adimina sunno ah ilahay baa loogu dhawaana in aadaanka laga tago markaas naam hay haddii la yidhaha marka qof uu yihaa aadaanka maa nacabta adiga nacam waxaa noqonaya jaahil nacam kaasoo kale inuu diin ka hadlana ma aha diin u ka hadlana ma ah sababto hata aadaan lama nacban haddii la nacbayo nabiga muxuu uga tegay sala allahu alayh wasalam baahidii waa qabay nebiga maanic u diida ma jiro halkaas maxaa ku baxaya marka shaygii baahidiisa aysan jooginba xilligii rasuulka baahidii ufiirsada masalada masala muhiim ah nacam oo kutub waaweyn <clears throat> kutub waaweynaa lagu daraaseeyaa waa soo dhaweynaa nacam ictisaamka shaadibi iyo muwaafaqaadka iyo iqtidaa siraat almustaqiimka iyo ayaad ku arkaysaa qaacidada qaacidadan maxaa ka baxaya marka maxaa ka baxaya sidoo kale wixii baahidoodaba aysa joogin xilliga rasuulka shaygii baahidiisi aynan joogin waqtigii rasuulka xilliga rasuulka maba loo baahninba baahidiisii maba maba maba jirinba bacda nebi sala allahu alayh ali wasalam marka shaygaas nebiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu uga tegey baahi isaga udhibaa uba u baahisaanba jirinba bacda nebi markuu nebiga dhintay kadib ayaa loo ayaa baahi loo qabay shaygan maca dalika <clears throat> baahidaasuna waxay ku timid weliba gaboodfal muslimiinta aysan samaynin ay ku timid waa gaboodfal muslimiinta aynan samayn dembi muslimiinta kuma imaanin baahidii kaasoo kale bidca lama dhaho masaalix almursala la yidhaha maslaxa mursala la yidhaha taas oo kale waxaa kamida masalan qur-aanka xilligii rasuulka soo kala tagtagsan oo urursanaay lafo iyo maqaar iyo ku qorqornay hal musxaf laguma ururiyin goormaa hal musxaf lagu ururiyey xilliga rasuulka baahi ma jirin weyn sababtoo dadkii quraada waa wada noolaayeen waa joogeen waa laysku akrinaya qur-aanka laakiin xilligii abubakar ayaa waxaa dhacday in hal dagaal oo la galay inay ku dhimatay intaasoo qura ah markaasaa laysiri war qur-aankiiba amaa la waayay ama hadhow halis ou galaa raggii quraada haddii halkaan ay ku dhammaadeen toddobaatan nin berina dagaal lama huraayo maalin walba dagaala lagu jiraa hadday dhammaadaan quraadii hadhow qur-aanka ururintiisa waa dhib baa laga mudanaya saa darteed marka in qur-aanka la jamciyo bidca maaha maslaxa mursala waa nacam waa midoo asal ahaan waagi rasuulka waa qornay qur-aanka lafaha iyo maqaaradou ku qornay hal musxaf laysuguma keenin baahi baanba jirinba nacam xilliga abubakar baahiba asxaabta u muuqatay baahida darteeday ku qoreen masaalixulmursala la yidhaha dhibaatada baahidaas u keentayna dembi ayaga ay la imaadeen maaha ee jihaaday ku dhinteen dadkaani intaa ma la gartayn ayib waxaa soo haray cagsiga marka muqtadihii waayi rasuulka shaygan baahidiisi waa joogtay xilligii rasuulka baahi waa loo qaday laakiin nebiga sabab u diiday baa jirtay oo uu caddeeyey sababtii baa la waayey haddii la sameeyo bidco maaha iyadana taraawiixdaa kamida masalada iyadan xilligii rasuulka laba habeen waa la jam nabiga dadka waa la tukaday habeen laba habeen buu dadka la tukaday rasuulka sal slam lala tukadaa in ujeedaa jamaaca ahaan markii dambe nabiga waa diido waa usoo bixi waayo wuxuu yidhi waxaan ka baqaya in laydinku farad yeelo yii shaygaan jecay baahidiisii waa joogtay laakiin cabsidaa timid soo maa cabsidaa timid maanicaa yimid oo laga baqaayo in laysku farad yeelo xilliguu nabiga dhintay marka sala allahu alayh ali wasalam maanicaas ma zuulay ma zuulay waa zuulay leanna yaad yaa ma cid dambe wax loo sheegaa ma jiro oo shay waajib oo dambe soo degaya ma jiro saa darteed baa cumar ibn lkhadaab ou sameeyey markaas wuu yihi nicmat lbidcatu haadihi bidcada loo jeedaa marka waa maxay waa bidcadani waa min baabi luga waay luqa ahaan ujeedaa ee midii sharciga ahayd ma aha ibnu xajar iyo ibn ibnu rajab iyo ibnu kasiir iyo kulli saasay sheegayan taxliilina ibnu kaiir tafsiirkiisa suurat lbaqara badiicu samaawaati walardi fiiri bidcada sharciya iyo lugawiya u kala baxdayo leeyi midda taqsiimka gelaysa lugawiyada waa sharciyada ma aha ibnu ibnu xajar kitaab lictisaam bisunan fiiri markuu ixdaadka u ka hadlayo min yani markuu ka hadlayo bidcada kitaab lictisaam bisunan wuxuu ku sheegay ibnu xajar bidcada madmuumada bidcada sharciyada ma qaybsanto naam midda qaybsamaysa waa midda luqawiyada anaga ma waa anaga inaan leenahay maaha naam hay dadaa marka waxay haystaan waxaanu inaan in anaga aan iska sheegayna keliya midda labaad riwaayadan cumar nicmat lbidcatu haadihi shayga cumar uu sameeyey asal asal ahaan bidca ma ahayn sababtoo ah nebiga laba habeenaa lala tukaday bidca ma aysan ahayn midda saddexaad dabaqaatu ibni sacd waxaa ku dhacday tarjamati iyaas ibni mucaawiya fi tarjama dabaqaat ibni sacd tarjamad iyaas ibni mucaawiya alhudali wuxuu yihi cumar lain kaanat haadihi bidcatan lain kaanat haadihi bidcatan fala nicmat lbidcatu haadihi haddayba tan bidca tahay yii bidcaaba fiican yii marka maxaa laga qaadanaa marka riwaayadaas lain kaanat haadihi bidcatan inaysan bidca ahaynaa laga qaadana ilaa ma uusa dhahayn haddayba tan bidca tahay ma uusa dhahayn midaani haddayba bidca tahay bidcaaba fiican yii inaysan bidca ahayn oo cumar arkaasa uma jeedin waxaa kamid a ah marka waxyaabahaas nebiga sala allahu alayh ali salam kacbada inuu dhiso iska dhaafay qaab inuu dumiyo oo laba albaab u yeelo damca maanica ah uga tegay wuxuu yihi haddii dadkaaga oo hadda gaalnimo kasoo baxay lala yahay caaisho ku yidhi ee kacbada waa dumi lahay laba albaabaan usamayn lahay albaab laga galay mid laga baxo saas ibraahimaana ku taagi lahay sababta isaga dhaafay waxay tahay amay si xun ufahmaan dadkii marka joogay maanica ah, wa mawaanic marka haduu jiro maanic haduu jiro haduu maanici zuulo ala samayn kara marka dadkii bidacdi isku khaldayaan marka nacam shay maanic nebiga oo uga tegay maaniciisi zuulay ayaa bidca laga dhiga hadii la sameeyey sida taraawiixdo kale qur-aankiio la jamciyo muqtadihiisiiba awal ownan joogin oo xilliga abubakar muqtadihi la helay iyadana laga dhigaa bidco <clears throat> qaa'idadan marka sida <coughs> sidaanay sax ku taha marka nacam maa tarakahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam maca qiyaami lmuqtadi wacadami lmaanici fatarkuhu sunatu waficluhu bidcatun qaacida saxda saas way nacam ahay marka wax daliil uma sugnaa nimankaan marka bidcada taxsiilinaayo culumada waxaa ugu horreeyey ciis ibn cabdisalaam oo bidcada shan qaybood waa yidhi asagana bidcada luqado ayuu qaybina hadaan tawjiihino tawjiiha ibnu kathiir iyo ibnu xajar iyo saas weyaan iyo ibnu rajab ibnu rajab jaamic alculuum alxikamka ku cadaynaya xadiidka alcirbaad ibni saari markuu fasirayo marka waxaa la rabaa masaa-ishaan oo kale in aada laysaga ogaado laba mas'aloba daruuri waa masaa-isha tawxiidka iyo masaa-isha sunnada hadday qadash uu kaa gala khatar waa nacam hay kutuba aada keenaysa marka buxuustan ictisaamka shaadibi iyo eh, iyo iqtidaau siraadi lmustaqiimka eh, iyo biqaaci kitaab uu qorayna wuu uga hadlaa inkastoo biqaaci raggaas un uu soo naqlinayo wuu uga hadlaa nacam kitaab uu ka alifay mas'aladan ah eh, salaad walba farada markii la tukado faatixada mara in la yidhaha nacam masaladaas kitaab ka qoray biqaaci waxaa la yidhaha asayf almasnuun allamaa fi lmufti lmaftuni bilibtidaa naam wuxuu ku radinaa nin sunno bidca xasana waa yii salaad walba farda marka la tukada faatixada in la maro biqaaci culamada shaaficiyada suyuudi la mucaasartay kamid aha naam kitaabkiisa matbuuc waaye waxaan ujeedaa makduud waayaalaa waa aragna anaga laftirkeena kitaabkiisa mida kale wuxuu leeyahay masaladaas uga hadlaa naam maxaa marka masaaisha looga ha waxaa kaloo ka hadlo darduushi iyo darduushi baa ka hadlo waxaa ka hadlo ninka la yidhaha eh, eh, eh, abushama ka hadlo abushamat almaqdisi shaykhu nawowi kitaabka la yidhaha albacit cala inkaar ilbidci walxawaadis culamada marka kutubahaas dhan way uga hadlaan marka taa marka in la ogaado xadiidkan marka qaacidadaasu daliil u iyo axaadiis badan oo lamid a ah. hal arrin marka waxa ay tahay ugu dambayso in la ogaado shay haddii baahidiisa waktiga rasuulka aysa joogin markuu dhintay kadib baahidiisii ay timaado laakiin sababtay baahida ku timid ay tahay dembi muslimiinta ay sameeyeen maslaxa mursala waay lama dhihi kara midda ah iyada shardigeeyo sababta waa maxay matalan misaalkeeda muxuu noqona nimankii reer bani umaya salaada ciidda iyo khudbada waxay samay jireen khudbada ayay hormari jireen salaaday dambaysii jireen maxaad saan u yeelaysaa dadka lama dhegeysanayaan ay dheheen inaynan nimankaan dadka dhegaysanin maxaa keenay iyada baahidan ayay sheeganayaan sababta keento waa maxayna iyadaa waxay ku cayi jireen khudbada aalubeytka nebiga cali ayay ku cayi jireen saas darteed marka dembi ay sameeyeen dartiis baahidii keentay wax ictibaara ma laha laakiin qur-aanka marka la jamcinayo baahida timid muslimiinta shuqul kuma lahayn dembi muslimiinta ay la timid ma aynan ahayn marka baabkan masaalix iyo bidcadana saas ayaa loo kala saaraa ayb salaytu maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam alciideyni baa la tukaday hayra maratin walaa maratayni mar iyo laba wax ka badan biayri adaanin adaan la bigayri adaanin adaan la-aan walaa iqaamatin iyo iqaama la-aan rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey ay marka waxyaabahan o dhanna qaacidadaasun baad ku dabaqaysaa mawliidka hadda qaacidadan buu ku dabaqmaya oo bidco ku noqonaa ixtifaalka mawliidka see ugu noqonaana muqtadaha baahida mawliid loo sameynaa maxay tahay waa jacayl nabiga la jecelyaha soo maa ninka sameynaa wuxuu kuleeyahy rasuulkaan jecelaha aniga jacaylka nabiga ii geeya u kuleeyahay baahidan xilliga rasuulka ma jirta mase ma jirin waa jirta soo maa rasuulka xilligiisa in la jeclaado waa waajibay ahayd baahi joogtay ahayd bal nabiga waa kii cumar ibnu khadaab ku yidhi eh, ma adan rumaynin ilaa aan xataa akuna axaba ilayka eh, eh, ilaa aan ka noqdo xataa min nafsii yani markii hore wuxuu yihi ma rumayn qofkiin ma rumayna xataa akuna axaba ilayhi min min waladihi wawaalidihi wannaasi ajmaciin ilmihiisa iyo waalidkiisa iyo dadkao dhan laftiisa xataa markaasuu cumar wuxuu yihi laana axabu aniga adaanku jecelahay yihi wax kastaan kaa jecela ilaa nafsii nafsadeyda maahan markaasu wuxuu yihi laa ya cumar weli imaankii kaamil ma aha markaasuu yihi xataa nafteedii waa kaa jecelahay alaana ya cumar u haddaa imaankaa kaamil noqoy marka <clears throat> haddii haddaba marka jacaylkii nebiga xilligaas oo jiray maanic looga tegay mawlidka maa jirana baahidi waa jirtay nebiga jacaylkiisa la jeclaa waa joogtay xilliga rasuulka maanic aan hadda ujeedno nebiga oo uga tegay asxaabtiisa ma jiraan maha naqaano naloomana mana naloo cadayn mana jira nacam haddii la yaraa maanica looga tegay jihaaday ku mashquulsanaayeen waa mid qofka un isaga ay un baa sheega taas haddii lagu mashquulsanayna hadda jihaadka in lagu mashquulaa kasii muhiimsan taa iyada cudurdaar maba noqonayso iyadoon marka maanic jirin baahidiina ay jirto haddii laga tegey dee waa in laga taga marka nacam ninkii samey bidco sameynaa nacam hadhow marka macno weyn male shubahaadkan ay ku dhuumanayaan ay leeyihiin hebelaa ammaanay kanaa yeelay kanaa saa yeelay waxaan hadday khayr yihiin saddexdii qarniyaa la samey lahay afartii imaam oo fuqahadaa la samey lahayd nacam afarta imaamna lagama soo gaarin culamada hore lagama soo gaarin waxa waktiga u bilawday wax la yaqaano niman waxaa bilaabay zanaadiqa ah oo aan diin lahaynaa bilaabay oo la dhihi jiray faatimiyiinta xaqiiqada saas waa nacam hay weliba uu cadaynayo saaxib ninka la yidhaha abu shama ou cadaynayo ibnu kasiirna nimankaas gaalnimadooda culimadaa ku ijmaacday u yidhi baqdaad culimadii joogtay iyo meel walba waxay ka soo qoreen bayaan nimankii faatimiyiinta masar qabsada inay yihiin dad islaamka sheeganayo zanaadiqa ay yihiin nacam asalkoodii horena majuus iyo meel baas galay nacam inay ahaayeen marka bidiin abubakar iyo cumar aynan samaynin asxaab oo dhan samaynin bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo aysan samaynin shaafici iyo maalik iyo aynan samaynin iyo axmed bin xambal culummadii dhexe hataa oo ayaga qarnigi ka dambeeyey aynan samaynin marka ilaa in sunno ou noqdaa waxay noqonaya intaasoo culamaa in la eedeeyo oo la yidhaahdo intaas oo culamaa waxay ka tageen way fahmi waayeen arrin aada muhiim u ah nacam oo weliba in laysku gaalaysiiyo marka qaar ila dadkay ku gaalaysiiyaan maogtahay hadda waxay maraayan ninkaan sameeynin mawliidka waa la gaalaysiina saanta loo gaalaysiinaya maa nabiga u caayaya laleeyahy sala allahu alayh ali wasalam nabiga nuqsaamey ninkii nabiga nuqsaameyna waa gaal hadda arin qof dhan lagu gaalaysiinayo oo salafku ay ka tageen waa maxdar oodan u keeni karin hal salafkoo sameeyey marka waxaas diin maaha diin marka oo waxa waaye waa diin khuraafa gashay bilahi tawfiiq wsala allah waslam ala nabiyina maxamedin waalihi